فهذا هو السند الخامس والعشرين من السنة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رضي الله تعالى عنه ويبدأ من الحديث رقم 400 قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فقال يقوم الناس لرب العالمين dadku waxa u taalmeanaya rabu lcaalamiin bay u taalmeanayaan maalinta qiyaamaha xataa yagiiba axaduhum ilaa midkood uu ku libdho fii rashaxihi dhidibkiisa ilaa ansaafi udunayhi ilaa dhagihiisa kala barkooda dhagaha kala barkooda ay u gaadhaan oo afka u soo galo dhidibkii oo intaa sanka iyo indhahan keliya u bannaan yihiin sidaasi marka dhidibka ayay mxua dhidibkooda uu noqon doona u fara badan doonaa mutafaqun calayhi warashaxu lcaraq وعن أنس رضي الله عنه قال خطبna رsuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم رasuulka alah loo khudbeeyey khudbatan ma samعtu مثlahaa qط midna mida weligay aanan mql faqاala wuxuu leeyhi khudbadii ku yidhi low taclamuuna ma أعlم haddaan ogaan lahaydeen waxa aan ogahay ladaxigتm qaliilا وlabakaytm kaثيirا wax yar baad qosli lahaydeen wax badanna waa ooyi lahaydeen waxaan ogahay ee dambeeye ee aakhara ah haddaad og tihiin cabsida inta idinka badbadato yaad oohin waqtigiina badankiisa ku dhammaysan lahaydeen oo aydan qosol qosol iyo waxyaalo sidaasa ayda korkor mooyaane ayna qosasheen baba وغطى أصحaabu rasuuli الlahi salى الlahu عalيh وalih وasلم وujuهahم asxaabtii rasuulka alla salى الlahu عalيه ali waslm radia allahu canhum waxay dabooleeno marada god ku siiyeen wejiyaalkoodii lahum khaniinun iyaga oo khaniin leh khaniinkuna waa sidaas fasiri doonee waa hiqhiqda codka sanka ka soo baxaya qofku marka ooyayo sankiisiiyo ka soo baxaya kaasaa khaniin la yidhaahaa marka saxaabadu ridwaan ullahi calayhim dad aad iyo aad u qalbi jilasanoo taqwada alla qalbigooda aada ugu weyntahay bay ahaayeen rasuulkuna sala allahu calayhi waali wasalam maqaalkiisu mid nuur le buu ahaayo qalbiga aada u saameeya bimujarad ay maqleen tahdiidkaas isaga ah iyo arrintaas ay maqleen oohin isku dareen oo intay marada isku dareen ay hoosta ka wada ooyayeen muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin riwaaya kalena waxay ahayd oo sababkii uu rasuulku sala allau alay wasalam u khudbeeyey ka hadlaysa ee canaantaana uu u keenay balaga rasuula اllahi salى اllahu عalayhi walihi wasalama can asxaabihi shay rasuulka alle waxaa asxaabtiisa ka soo gaaray wax wax oo waxoogaa oo sudhacahoo heerkii hortii hore ay ahaan jireen ee cibaado badnidii iyo qalbi jileecii iyo sidai ahaan jireen ay waxoogaa hoos uga dabceen ayaa soo gaaray fakhataba markaasuu khudbeeyey isaga oo iimaankooda iyo taqwadooda tajdiidinaya oo qalbigooda waxa yaree soo galay ka dhabaandhabaya faqaala markaasu wuxuu yidhi curidat calaya aljannatu wannaar waxaa la ii soo bandhigay oo la tusay jannadiiyo naarta falam araka alyowmi maanta oo kale ma aanan arag maanta waxaan arkay oo kale ma aanan arag fi lkhayri washari xagga khayrka iyo sharkaba sharka ou arkayna dee naar bay ahaydoo naar sharka weyni ma jirto khayrku arkayna janna ahaydoo janna mxuaha khayrka weyni ma jiro walow taclamuuna maa aclamu laضaxiktum qaliila walabakaytum kaiira sidaasuu yidhi marka sababku arrinta ku keenay baa sida ahayd famaa ataa calىa asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi waalihi wasalam ma aanay soo marin asxaabtii rasuulka alla salى اllahu عalayh waali wasalam radia allahu canhum yowmun ashaddu minhu maalin uga darani ma soo marin qaطow ru'uusahum madaxooda ayay dadeen oo midhihii bay hagoogteen walahum khaniin wاlkhaniinu bilqاء الmucjama huwa اlbukaaءu maca gunatin waاntishaaqi الsawti min alanf waxa weeyaan oohinta guna ku jirta gunadana midda sanqada codkuu ka soo baxayo weeyaan waa oohin sanqa ka hadal sanqa ka codayna ay ku jirto iyo codka oo laga qaadanayo sanka laga qaadanayo xadiidkana marka waxa w mutafaq calayhi waxaana weeyaan wuxuu ku imaan doonaa mar dhow buu imaan doonaa in sha allah raqam arbacumiya sabca و arbaciin buu ku imaan doonaa وعn المqdاd radي الله عanه qاal samictu rasuul الlahi slى الlه عalيه alي وsلم yquul tudna الشhamsu yومa القiyaamة waa la soo dhoweyn doonaa qoraxda min alkhalqi khalqiga yaa loo soo dhoweyn doonaa xataa takuuna minhum ilaa ay uga jirsato qadra ka miqdaari miilin miil qadarkii kelimadaa miil ah waxa weeyaan laba macnoy leedahay midu waa kan soomaalidu maylka ay u yaqaanaane masaafada ah ee hal kilomitr iyo nus meelahaas ah midna waa midkan kada lagu indhakuusho kolka la indhakuulanayo qoriga yaree la geliyo ee indhaha la mariyo kaasna miil baa la yidhaahaa qaala sulayma ibnu caamir alraawi can miqdaam can miqdaad ninkaa sulayman ibn camir la yidhaaho xadiidka ka warinaya saxaabiga miqdaad ah radia allahu canhu yaa wuxuu yidhi wallahi maa adri ma garanayo ma yacni bilmiil miilka wuxuu loo jeeday ma garanayo sidaan maqlay un baan idinku soo tabinayaa mooyaane kelimada miila waa kelima mushtaraka oo labadoodii macna midka ula jeeday ma garanayo amasaafata alardi ma masaafada dhulku ula jeeday am اmiil اladي tuktaxalu bihi اlcayn mise miilka mirwadkana la yidhaaha isha lagu kuuro ayaa uu ka wada ma garanaayo haddii aan ka soo qaadno inuu midka dheer uu yahay ee weyn oo midka miilka ah masaafada uu yahay haddaan ka soo qaadno isaga naftiisa aad aad iyo aad kolkaa kuleelkeeda u daraanaya innagoo hadda qoraxdu ay noo jirto masaafo lagu sheego malaayiin siniin lagu sheego ay aad dow-iya ay inooga fog tahay oo aad iyo aad ay inooga fog tahay baa kuleelkeedu halkaa aada iyo aada inooga dhiba marka iyada oo hal meel keliya soo jirsatay waa qiyaasi karaynaa yani inkastoo xaqiiqadeeda aynaan ogaan karaynin inta ay kuleelkeeda u la ekaanayo marka sida dhididka badanee baxaya ee xadiidkii horena uu soo sheegay iyo waxa keenaya qoraxda soo dhowaanshaheedaas weeyaan dhulkuna meel lagu gabaday iyo malahoo buura iyo maxaa togod iyo midna ma leh waa alla subxaana wa tacaala buuraha waa jajabin doonaayo dhulka waa laisku simi doonaayo sidii maqaar la fidiyo oo kale bay noqon doontaa sida nebiguna sala allahu alيyh wali wasalam uu sheegay fayakunu الnaasu عalى qadri acmaalihim fi اlcaraq dadku xagga dhididka waxay ku ahaanayaan siduu camalkoodu kala ahaa siday u kala camal xumaayeen u kala macaasi badnaayeen uu dhididkooda u kala badnaan doonaa faminhum man yakunu ilaa kacbayhi waxaa ka mida qaar oo dhididkaas uu ahaanayo ilaa anqowyadiisa wa minhum man yakunu ilaa ukbatayhi ku jildihiisa uu qabanayo wa minhum man yakunu ilaa xaquwey buntuqada diyadiisa muxallamada miskood qaar u qaban doonto wa minhum man yuljimuhu lcaraqu iljaama waxaa ka mida qaar uu xakamaynayo dhididku xakamaynayo oo xakamayn uu xakamaynayo yani afka uu ugalayo sida xakamaha faraska afka loogu geliyo oo kale xadiidkii ibnu cumar ee lahaa ilaan saas udina iyo kanuna isku mid weeyaan xaggii macnihi waa isku midoo ilan dhegta iyo waa siman yihiin afka وأشhaaرa رasuul الlahi slى الlaهu عalيه وaلي وsلم biyadihi ilىa fiihi kolkuu sidaa lahaa afkiisa iyo gacantiisa iyuu afka ku ishaaray isagoo xakamaynta tusaalaynaya rawaahu mslim marka waxa weeyaan dhibaatadu halka ay gaadhsiisan tahay aad iyo aad bay marka kolkaa u muuqanaysaa waa dadkana marka waxa weeyaan qofkii raba inuu ka badbaado maalintaa qoraxda ka badbaado carshiga alla la hadiyo waa inuu isku dayo toddobadii uu soo sheegay xadiidkii aan soo maray inuu midkood noqdo oo waxyaalihii iyaga ahaa wixii kala soo gudboonaada uu ka sameeyo rawahu muslim وعn abi هurayرaةa رadي الlه عanه أna rasuul الlahi صل ل sلم qaal yacraqu الnaasu yومa القiyaamة dadku waa dhididi doonaan maalinta qiyaamaha ah xatىa yadhaba caraquhum ilaa uu galo dhididkoodu fi lardi dhulka sabciina diraacan toddobaatan dhudhun uu galo wayuljimuhum wuu xakamaynayaa xataa yabluga aadaanahum ilaa dhagahooda uu ka gaaro muttafaqun calayh wa macnaa yadhabu fi lardi yanzilu wayaquus dhulku hoosu gelayaa weeyaan wacanhu radia allahu canhu qaala kunaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali slm rasuulka allah ayaan la joognay id samca markii uu maqlay wajbatan jub buu maqlay waxa jibinta ay soomaalidu yidhaahaan kolka qaarkood waxoog yahoo jub yidhi mxa ayuu maqlay wajba marka waxaa la yidhaha dhicidda ayaa la yidhaahaa shay weyn oo dhacay muxua jubkiisa ayuu maqlay waa baasha jibinta ay yidhaahaan kolka galowgu iyo shimbiruba isku daran jalo jalo jalo ay yidhaahaan kolkay xiinkiisa ay maqlaan faqaala markaasuu yihi hal tadruuna maa haada waxaas wuxuu yahay ma garanaysaan dugtaasu qulna allahu warasuuluhu aclam aliya rasuulkiisaa garanaya qaala markaasu wuxuu yihi haadaa xajarun kaasu waa dhagax umiya bihi fi nnaari naarta lagu tuuray mundu sabciina khariifan muddo toddobaatan sanadood laga joogo muddo toddobaatan sannadood ah ka horow dhagax naarta farkeeda laga tuuray oo hadda salkeedii gaadhay waajibta aad maqlaysaan fa huwa yahwi fi nnaari naarta ayuu kusii shalwanayay kusii qolowqolowleynayay al'aana taniyo hadda xata intahaa ilaa qacrihaa ilaa salkeedii hadda uu gaadhay fasamictum wajbatahaa dhiciddeedii iyo jugteedii aad maqasheen rawahu muslim xadiidka hore abu hurayrana waa kaan ku maray ee ka sheekaynayo siraadkiiyo sida loo marayo iyo in jahannam salkeedu uu toddobaatan sannadood uu joogo walciyaadu billah toddobaatan sannadood isu jiro وعn عdي بن xاtم رضي الله عnه qال qاla رsuل الlh صلى الله عليه وaلي وسلم ma minkم min أحad إlا syukلمh رbه laysa bynه وabynh ترjumaan mid idinka mid idinka mid maaha bني aadam ko ilaa rabbigiin baa midkiin walbaba la hadli doono si toosa ula hadli doono isagu oo wax tarjumaanaho u kala warceliya aanu jirin fayanduru wuxuu fiirin doonaa aymana minhu wax dhanka ka mid falaa yaraa ilaa maa qadam wuxuu hore marsaday mooyaane wax kale maarkaayo wayanduru ashama minhu dhanka ka bidixayana wuu fiirin doonaa falaa yaraa ilaa maa qadam wayanduru bayna yaday hortiisana wuu fiirin doonaa falaa yaraa ila الnaara tilqaءa wajhihi ma arkaayo ilaa naarti una wejigiisa tooskiisa ka soo horjeeda mooyaan wax kale ma arkaayo faاtaqu naara naarta ka gaashaanta wax iska hejisiiya ila marka kolkaas wixii uu qadintada isagan hortiisa siga naarta kala ahaanayo walow bishiqi tamra walow xabad timira jeexeedna ha aada mutafaq calayh waanay noo soo hormaray xadiisan kada oo lambarkiisu isagu yahay boqol iyo soddon iyo sagaal buu soo hormaray waana soo noqon doonaa mar kalu haddana imaan doonaayo isagoo lambarkiisu uu yahay shan boqol afartan iyo lix وعن أbي dr رضي الله عنه qال qال رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم إنii أrىa maa laa tarawn anugu waxaan arkayaa waxaydaan arkaynin aطت السmاء cirkaa jiiq jiiqlaysay وxuqa laha an taئd waxaana waana ku haboon tahay oo xaq buu ku yahay inay jiiqjiiqdaysaayo aiiq waxaa la yidhaahaa albaabka cusub iyo markii mxua la furaye iyo kolka la xidayo jiiqjiiqda uu yidhaaho iyo awrta haran ee kolkay buuxdo iyadana muxua rarku cusleeyey rarkaas qaarkii qaarka kale uxuqayo jiiqjiiq taasoo kale la yidhaahaa yani marka waxaa weeyaan ama sariir dad fara badan ay ku fadhiisteen shanqadheeda iyo waxaasoo kala yaa la yidhaha la yidhaahaa marka samadaa jiiqjiiqlaynaysa oo liicliicaysa waana waana mudata arrintaasoo lagula yaabi maayo maa fiiha kama jiro samada mawdicu arbaci asaabic afar farood meel la saaraayo kuma jirto samada ilaa wamalakun waadicu jabhatahu ilaa malag unbaa wejigiisa dhulka ku hayo oo sujuudsan saajida lilahi tacaala low sujuudsan wallahi low taclamuuna maa aclam haddaad ogaan lahaydeen waxaan ogahay ladaxibtum qaliila walabakaytum kasiira wamaa talazaltum ma aydan ku macmacaansateenoo ma aydan ku raaxaysateen binisaa'i haweenta cala alfurusi firashada dushooda haween idinma dhadhameen oo ma aydan u himiloodeen oo ma aydan haween ku raaraaxaysateen wala kharajtum ila sucuudaat waxaad u bixi lahaydeen bannaanadaad u bixi lahaydeen sucuudaat waa jamcu saciid taj'aluuna ila allahi tacaala idinka oo alle u qayleeya ju'aar waxaa lagu magacaabaa qaylada iyo oohinta codka leeya baa lagu magacaabaa intaad bannaanada iyo dibadda u carartaan oo guryaha ka arartaan yaa kuwa min yaqiinay ku dari lahaydeen allowna baxso allowna badbaadiyey allamooda mudaafaca bihi lahaydeen rawahu tirmidiyu qaala xadiiثun xasan waana sidaa sheegay xadiiku xasan weeyaan xasanahu sheekh اlalbaniy fi صaxiix اljaamic الصغيir وأطف بفتح الhمزة وتشديد الطاء وتعط بفتح التاء وبعدها همزة المشهورة تعط والأطيط صوت الرحل kooraha codkiisa weeyaan والqطri qaطrkuna isaguna waa kooraha nooc kamida weyanka geela weeyaan labaduba wa shibhihimaa iyo wixii lamid ah ee gaadiidka lagu koro oo marka kolku gaaraan kolku cusub yahay iyo markuu raafidka ku dul fadhiista iyo jiiq jiiqda ka baxaysa kaasaa la yidhaaha wa maanaahu ana kafrata man fi الsamaaءi min almalaa'ikati اlcaabidiin malaa'igta alla ee samada ku cibaaday sarinka farabadidooda qad akhtalathaa cuslaysay samadii cuslaysay xataa atat ilaa ka jeeqjeeqraysay wالsucuudaat bidm saadi wاlcayn طuruqaat wmacnaa tajharuuna tastakifuun w can abi barza biraain uma zaan barza مgciisuna waxaa weeye نضلة بن عubayd الأسلمي رضي الله عنه qال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم lا تزuل qdمa عبد ma dhaqdhaqaaqayso addoon labadiisii lugood kama dhaqdhaqaaqayaanoo meeshu istaagay kama dhaqdhaqaaqayaan xataa yus'ala can cumrihi fiima afnaah ilaa laga waraysto cumrigiisii wuxuu ku dhameeyey wa can cilmihi فيma فعلa fiihi cilmigiisiina wuxuu ugu camalfalo la weydiiyo وعan maalihi min ayna iktasaba wa وفيma anfaqa xoolihiisiina hadduu ka qasbado u ka keenay iyo muxuu ku bixiyey la weydiiyo وعan jismihi فيma أstdlaa quwadiisii iyo muruhyadiisii iyo xoogiisiina muxuu ku dameeyey afartaa su-aalood oo mid laba ay ka kooban tahay ilaa la su-aalo qofna meeshiisa ka baxo qof walowba afartaa su-aalood baa lagu keeni doonaaye biyaha u ahow sidaa laga jawaabi lahayd waa ardada markii imtixaanada iyo waxyaalaha laga qaadayo kadaa looga qaadayo looma sheego su-aalka iyo su-aalkaasaa la keenaya kuwa maalinta ugu roon baa yidhaahaa baad hebel iyo baad hebel iyo baa suurowda iyo intaas safada ilaa safada inta udhaxaysa lagu imtixaanada in sidaas in loo cayino waa iska suurowdaa laakiin lama arag macallin ayaa su-aalkaa naftiisu sida ay hogaan kugu imtixaanaya ee u diyaargarow alla subxaanahu wa tacaala marka isagu waa cadaysanaya afartaa su-aalood baa qof walowba ku hortaan leh u fiirso xagga cilmiga markaan fiirino waxaan arkaynaa cilmiga ayaad ka baratay qof walna lagu weydiin maayo sheekhi aad ka baratay muxuaha nin fiican miyaa mise na laguma weydiinayo laakiin waxaa lagu weydiinaya maxaad u maalkase waxaa lagu weydiinaya laba su-aalood xaggee ka keentay iyo xaggee ka bixisay labadaas marka wujuuhdii alla uu idmayna waa inaad ku kasbatabaa la rabaa oo xaaraam aanu kugu soo gelin wujuuhdii alla uu idmayna aad ku bixiso muxuu xaaraam aadan ugu isticmaalin rawahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanu صaxiix wahuwa kama qaala fi xadiidu صaxiix saxaxahu sheikh اlalbani fi saxiix jaamic صagiir ومحاها في سلسلة الحديث الصحيحة وكذلك وحى وريي الخطيب البغدادي ووحو كوري في فضائل علم العمل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رasuulka allah wuxuu aqriyey yowma idin tuxadis akhbaaraha aadaas aqriyey yowma idin maalintaas يومئidin ysdur الناaس أشhتاaت lyro aadaas أqriyey markaas wuxuu uma qaala markaasuu yidhi atadruuna ma akbaaraha maalintaasay ku warrami doontaa dhulka khabaryaalkeeday ku warrami doontaa way macnaheedu markaasuu yidhi khabarkeeday ku warrami doonta ma garanaysaan wuxu uu yahay qaalu waxa yidhi allah warasuulu aclam qaala markaasuu yidhi faina akhbaaraha an tashhada calى kuli cabdin aw amatin bima camila calى dahriha waa inay addoon walbaba iyo addoon walbaba ay uga marakaado wuxuu dhabarkeeda ku sameeyey maalinka bilaabeeda halkaas waxaa isugu sameeyey meel taquulu waxay dhahaysaa camilta kada wakada yowma kada wakada maalin heblaayo waxaasiyo waxaasaad samaysay fahaadihi akhbaaruhaa kaasaa khabaradeedii ah rawaahu tirmidi waqaala xadiiثun xasan saasuu yidhi alimaamu tirmidi radi allahu tacaala canhu xadiidku صaxiix xasan weeyaan ayuu yidhi xadiidkuna xasan me xadiidkan waa ضaciif ضaciif weeyaan sheekh اlalbani xafidah اllah ضaciif اljamiع الصغيir wa silsilaة اaxaadiiث الضaciifa ayuu xadiidkan kada ku ضaciifiyey waxaa kaloo xadiidka isaguna wariyay abu cabdiraحman الsulami ayaa ku wariyey fi mxu ahay طabqaat suufiya ayuu ku wariyey cabdالlah ibn mubaarak isaguna fi zuhd waraqaad ayuu ku wariyey dhammaantoodna dhammaantood waxay ku wariyeen can طariiq ibn اmubaarak bay ka wariyeen cabdالlah ibn mubaarak baa kulligood markaa yan asal u wada ahaa ibn kaثiirna isna tafsiirkiisa ayuu ku sheegay alxaakim الnaysaburi isaguna xadiidkan kada waa wariyey kullina waa wada daciifo waxa sanad ku daciifadu waxaa nin la yidhaha yaxya bn abi sulayman الmadani ninkaasaa ku jira ibnu kahiirse wuxuu sheegay inuu leeyahay shaahid uu leeyahay oo dabaraani uu wariyo mxuaha shaahidkaa naftiisu marka waa daciif shaahidkaas ibnu kahiir uu sheegay uu leeyahay shaahid buu leeyahay xadiidkan kali shaahidkaasuna daciif weeyaanoo daciif aljaamic الصaغيir ayuu ku sheegay sheekh اlalbani xafidah اllahu taala marka xadidku waa daciif kule laakiin waxaan leeyahay in ay warrami doonto inay warrami doonto oo leeyahay lama qur'aanku ku sheegay inay warrami doonto dhow وعn أbي سعيidi الخdري رضي الله عnه qال qاla رsuل الlh صلى الله عليه ولي وسلم rasuulka allah wuxuu yidhi kayfa ancam seen u raaxaysanayaa وصaaxiب الqarni isaga oo malagii geedka loo wakasho suurka suurka wada qarniga la sheegayaana buunka laatuki doona sida geesgoodika oo kale badi alkufaan oo kale qad iltaqama uu afka gashaday alqarna geeskii afka gashaday wastamaca aluduna dhegtana uu raariciyey mataa yu'maru binafsi alfayanfuk goormaa afuuf la dhihi doonaayo kudhufa la dhihi doonaayo uu afuufi doonaa uu isdiyaariyey mar horu diyaargarooba yani waftiga dhawaantiisa yani ka dhigan tahay muxua kuwan uh, askartan iyo xeryahooda iyo qofkii arkay waxaa jira marka kolkii um, waktiyaalka isbedelka iyo waxyaalaha qabanayaan iyo garrubay afuufaan iyo allaarmid ku dhuftaan marka kolku waktigii saacaddii la gaaray aada u soo dhowdahay iyo askariga um, muxuu aha maalintaas joornaatiga ahee isaga laga sugayaayo oo dooda gacanta ku soo qasanaysa say diyaarinayan marka rasuulka alayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay malagii suurka afuufayay ah ee kolkuu suurkaa ku dhufto nafkada hore adduunyada lagu rogaayey waa isdiyaariyey waa diyaar garoobay oo afku ugu jiraayo dhibtuu raariciyey oo wejiguu soo kodoobiyey oo yani isticdaad taan lah yuu la yimid fakaana isagoo marka dayaanihii sidaa u soo dhowaaday waabaan uqosqos loogu raaxaysanayaa mooyaane xadiidkooda fakana dalika khafula calى asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alيyه ali wasalam waxay ogaatay arrinkaas inay ku cuslaatay asxaabta nebiga salى اllahu alيyه ali wslam radi allahu canhum faqaala lahum markaasuu ku yidhi rasuulku salى اllahu alيyه ali wasalam quluu xasbuna allahu wanacma alwakiil xasbuna allah wanacma alwakiil dhac xasbuna allah wanacma alwakiil marka qofku markuu la soo gudboonaado mowqif xarij oo dhan ba gudboonaado waa inaanu ilaawin rawahu tirmidi wa qaala xasan xadiidkuna waa صaxiix صaxiix ligayrihi weeyaan shawaahid buu leeyahay waxaana xadiidka صaxiix yeelay الsheikh األbani fي صaحيح jaamiع صغيr wa fi silsila الأxaadiiث الصaحيixa xadiidka sanadkiisa cطية بn sعd بn cawf ayaa ku jira marka صaxiixan ligayri waxaad u leenahay marka ninkaas oo daciifaa ku jira lakin shawaahidda uu saxiix ku noqonaya alqarnu huwa suur اladii qaala allahu tacaala suurka uu alla sheegay waa qarnigaa la sheegayo oo nafaqa fi suuri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 habeenka intuu ka faa'iidaystay nacawdiisa iyo ayuu gaadhaa alaa ina silcata allahi qaaliya war hooy badeecada alla waa qaali alaa ina silaata allahi aljanna badecada allana waa jannada alla subxaanahu wa tacaala mu'miniinta heshiis iiga buu la galay iig buu la gelay waa ka yidhi in allaha ashtara min almu'miniina anfusahum amwaalahum biana lahum aljanna aayad kalena marka waa alla waa ku yidhi hal adullukum calaa tijaaratin tunjiikum min cadaabin alim marka alla subxaanahu wa iig baa lala galay uu isagu dalbaday oo muslimiinta ay la galeen marka kolkii wax la kala iibsanayana labada qof ay wax kala iibsanaya midba waxbuu bixiyaa kan waxbuu bixinaya waxbaa soo gashanaya kale sidoo kale weeyaan marka dabeecada alle subxaanahu watacaala waa mid qaali ah si bilaash lagu helaayo ma aha waa waxaan ku garan karaynaa dabeecada alle subxaanahu watacaala samanteeda inay tahay naftiya maalka naftiya maalku ka dhigay marka naftiisa iyo maalkiisaba wax uga fiican bu alle subxaanahu watacaala oo badeecada ayuu qofka mu'minkaa kaga iibsaday naftiisa iyo maalkiisaba rawahu tirmidi waqaala xadiiثun xasan waana sida uu sheegay weeye lakin xasana ligayrihi weeyaan waxaana xadiidku صaxiix weeyaan صaxiix weeyaan xadiidkana waxaa صaxiix yeelay sheekh اlalbani fi صaxiix اljami asagayriyo ku صaxiix yeelay laakiin wadaadkan sida la yidhaaho cabdilcaiiz cabdilcaiiz mxuah cabdilcaiiz rabax isagu wuxuu leeyahay xadiidka wuxuu leeyahay sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaho zayd ibnu sinaan الbuhaawi huwa ضaciif walakin lilxadiiثi shawaahid yataqawى biha min xadiiثi ubay bni kacbin fahuwa xasan xasan weeyaan bu isagu ninkaasi leeyahay lakin sheekh albani weeyaan buu leey marka xadiidka ugu yaraan waa xasan ligayrihi ama waaba صaxiix waablaja biiskaani daali wamacnaahu saara min أwal الleyli wاlmuraadu atashmiiru fi الطaaca oo xanjeerasho taacada loo guntayo ayaaba laga wadaa guuraha marka waxaa lagu shabaha qof musaafira lagu shabaha wallahu alam وعن عائشhaةa رضي الله عنها qالت سمعت رsuuل الlhi صلى الله عليه ولي وسلم يقول يحشر الناas يوم القياamaةi xufاaة cراaة غurla dadka waa lasoo ururin doonaa maalinta قiyaamaha iyagoo kabala oo qaaqaawan oo buriya qabar anjafuda ay ka galmadaan wax gudan aan lahayn qultu taasuna marka waxay lamid a xadiid hore aan soo maray oo u dhihi jiray nebigu sala اlه alay slam inakum maxshuruuna ywma alqiyaamati xufatan uratan urla ila akhiri alxadiid marka halkan kada yuxshar nnaas bay kan kada yimid marka waa kan hadda ku horna soo sheegnay rasuulku sala allahu alayh wala salam midka xadiidkaa ah hore isagu dadkuu la hadlayay inakum buu yidhi ina marka isagu marka waa ku jirin waxaa mas'ala ay isku khilaafaan usuuliyiintu ah qofka mutakalimkii hadalkiisa cumuumkiisa ma soo gala oo markuu yidhaah dadku saasay noqonayaan ama saasay yihiin isaguna ma ku jira mise kuma jiro marka kolkuu rasuulka alayh salaatu wasalaam uu leey yaxshar annaasu yowma alqiyaamati xufaatan ila aakhirihi ma ku jiraan naaska uu sheegayo mise kuma jiro xadiidka aan soo marray baa wuxuu daliil u noqonayaa inaanu ku jirin salawaatu wasalaamu calayh qultu yaa rasuula allah waxaan idhi yaa rasuul allah caaisha aleh alrijaalu wاnnisaau jamiican yanduru bacduhum ilaa bacd ma rag iyo haweenka قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا dadka waxaa lasoo ururin doonaa qiyaamaha laisugu keeni doonaa maalinta qiyaamaha iyagoo kabala oo qaaqaawan oo buuriya qaba qultu markaasa waxaan idhi caaisha ala umm lmuminiin radi allahu canha ya rasuula allah alrijaalu wanisaau jamiican yaduru bacduhum ilaa bacd maragii haweenku isku dhex jiro oo qaarkood qaarka kale fiirinayaan baa laisugu keenayaa meel qaala markaasu wuxuu yidhi yaa caaisha alamru ashaddu min an yahumahum an yuhimahum dalik arrinku waa ka daran yahay inay arrintaasi murug geliso ama hawo geliso oo firfirin iyo qof baa qaawan iyo cawra asturi iyo qof isdhahaya iyo qof dad baa ku arkaya iyo waxaas arrintu waa ka daran tahay qof la iskama warhayo waxa uu ku sugan yahay qofka ku xigay isaga iskaba dhaafeeyo dad qaaqaaban baa jira faduul iyo wuxuus yidhaahay wa fii riwaayatin almru ahamu min an yadura bacduhum ilaa bacd inuu qaarkood qaarka kala feeriyo arrintu waa ka daran tahay muttafaqun calayhi wagurlan bidami lgayni almucjamati ay gayra maktuuniin wbab raja rajo waxa weeyaan qudarinta raxmadda alle in la reejeeyo xoof ayaan soo maray nusuustii muxuu ahaye aafara iyo shidadii iyo awaasha jirta ka warramaysana waa soo sheegay markaasi wuxuu ku soo hejisiiye rajaha yani raxmadda alla in la rajeeyo iyo raxmadda alla weynankeeda iyo alla subxaanahu wa tacaala nicmooyinkiisa iyo jannada nusuusta xusuusanaysana halkan uu ku keenayaa si labadaas marka la isugu miisaamo oo labadaa loogu dhexdhexeeyo oo dhan keliya aan laga fiirinin arrinta leano labadaas haddii tawaasunkooda la waayo wa amaanaysa oo lagu dhacayaa mid uun haddii dhankiisa keliya la fiiriyo fadiila xun baa lagu dhacaya iyo dembi weyn haddii qofku uu fiiriyo cabsida keliya nusuusta cabsida ku soo aroortay un keliya uu mxu qalbiga ku haysto waxaa laga yaabaa inuu yaas min raxmat illah inuu ku dhaho naxariista alla ka quusto kolkaana uu galo qowluhu tacaala waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila daalluun ah. Ah. markaas haddii dhanka kale iyadana loo leexdo oo qofku intuu raxmadda alla weynankeedii iyo dembidhaafkiisi iyo waxyaalahaas un intuu fiiriyo keliya uu ciqaabtiisa shidadeeda iyo qadabkiisa iyo waxyaalahaas aanu fiirinin iyadana waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco dembi xun oo isna kabiiro ah oo la yidhaaho alamnu min makrillaah labada arrimood marka si maxaaha labadooda dembi looga baxo allana subxaana wa waa ku yidhi alfaaminu makrallahi falaa yaamanu makrallahi ila qom ila qom alkhaasiruun marka labadaasba waa xun yihiin si labadaasba looga baxsado waa in labadaa dhanba la ilaaliyo saas daraaddeed ba alimaamu annawowi radia allahu tacaala canhu oo labadan baab isugu xijisiiyey allana subxaanahu wa tacaala wuxuu had iyo goor xiriiriyaa aayadaha labadaa nooca nabi cibaadii ana ana algafuur raxiim wa cadaabii huwa alcadaabu alaliim ina rabbaka lasariicu lciqaab wa inahu raxiim caada noocaasoo kale marka xiriiriyaa oo labada dhanba uu sheegaa si khoof iyo rajo loogu dhaxeeyo qaala allahu tacaala qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah in allaha yakfir dunuuba jamiican inahu huwa algafuur raxiim waxaad dhahdaa yaa cibaadiya addoommahaygiyo yani alla dhahayo og sala allahu alayh waali wasalam buuliha gaarsii kuwa addoon loo yeeha maaha nebiga sala allahu alayh waali wasalam addoommahaygii aladiina asrafuu calaa anfusihim naftooda ku xadgudbay ee dunuubta ku dhacayow laa taqnatuu min raxmat illaahi ka quusanina raxmadda allah ka quusanina in allaha yakfir dunuuba jamiican alla dembiyaalka oo dhan waa u dhaafaa innahu huwa algafuur raxiim alla waxa weeya midka dembi dhaafka badan ee raxmadda badan dunuubta oo dhan buu dhaafaa buu alla subxaanau watacaala uu leeyahay arrintaasu waxay leedahay istinana waa leedahay qaydna waa leedahay istinaha ay leedahay waxa weeye dunuubta qaar aanu alla dhaafin ayaa jira haddaanu tooba la jirin tooba hadday la jirto dambiga oo dhan alla wa watacaala waa dhaafa laakiin hadday tooba aanan la jirin dunuubta qaar oo aan alla dhaafin baa jira oo waxa weeyaan waa gaalnimada iyo dilka qof muslima xaqdarro lagu dilo culadoo dambean lama dhaafo subxaanahu watacaala xagga maxaa taan waa tu alla qur-aanka mid uu ku sheegay ilaahna waa laa yakfir dunuuba jamiica inamaa laa yakfira yushraka bih wayakfir maa duuna dalika liman yasha xadiid saxiixana rasuulka ku sheegay sala allahu alayh ali wasalam dembi kastaba ilaa inuu dhaafo waa suurowda ilaa qofka isagoo kaafira dhinta ama qof muslima xaqdaryo bilaash ku dila mooyaane marka qaydka uu leeyahayna waxa weeyaan waa mashiicada alla inay ku xihan tahay qofkii dembi ku dhaco oo dhanbaba alle waa ka dhaafaya ma aha oo wax qof dembi loo qabana laga qaadayaaba ma jira meahe waa qofku alla doono liman yashaa walilakfur maa duuna dalika liman yashaa alla subxaanahu watacaala uu leeyahay nasal allaha gufraan dunuub وqاaل تaعaaلى وhal نujaaزي إla الكفوur miyaan abaal marinaynaa yani abaalmarintaa la sheegay miyaynu abaalmarinaynaa ilaa qofka kaafirnimada badan mooyaane وqاaلa تaعaaلى إna qad uuxiya إlayna أن الcdاaب عlى man kذba وتولى إna qad uuxiya إlayna anaga waxaa naloo waxyooday muusiyo walaalka haaruuna baa sidaa leh in alcadaaba calaa man kadaba watawallaa cadaabku inuu dul saaran yahay oo ku dhacayo ku waajibay qofka beeniya rususha alliga kutubtiisa iyo beeniya ee ka jeedsada ee ee iska diida wa qaala tacaala waraxmatii wasaad kula shay rabaydu wax walbaba way wada gaadhay waa laleeya subxaana watacaala weliba alla subxaana watacaala raxmadiisa laakiin dadka uu siinayo aakhare uu siinayo raxmadiisa adduunyada iyada caam weeyaane buu aayaddantada kusii sheego fasaabtum yaa liladiina yattaquun wayutuuna zakaa waladiina hum biaayaatina yuuminuun الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات إلى آخر عذاب بقول شهادة دفع ورحمة ديسة والسيناريو قال تعالى الله الله مع عبادة من رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وفي الى ربنا كل عابد علمه اياه كما شريكا وانه لا شريك له انما ده ينزل عبادنا وان محمدا عبده ورسوله محمد الذي اتى في سره يقول في سره وانه طاعه الله ورسوله وكان الذي اتى في سره يقول في سره من نبياته بأمير رسول كيسي وكلمته ألقاها إلى مريم يكون السيء مريم السيء وروح منه يروح على حديث حسن روح لأن له أغوره بيعتبتي هيكون يقول بيعتبت هذا الله وأغوره بيعتبت قد كده قراء والجنة حق والجنة والنار حق ونجم النار كان حق اليمين أدخله labadu gariya alaa ma kaana min alcamal waxay ka ahaado camal camal ku gariya camal yar ama ama mid badan uyahayda alla waa gariya samada ama camal kama iyo camal samus uyahayda alla waa gariya mutafaqun alayh وفي رواية لمسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار قص القراء مقام الجريء كل عبد الله وهول مهم محمد رسول كان أولى على الناس كحرم shuruudda noocan oo kale ah ee keenaysa in shahaaditeynkoo keliya lagu gelayo oo shahaaditeynka yani oo lafdiga keliya afka laga meeha qalbiga laga jira xaqaan ku jirin in lagu gelaayo iman keliya lagu gelayo sheegaya macnaheedu ma aha inaan camalka loo baahnayn oo camalku iimaanku kamid yahay waa lagama maarmaan laakiin waxa weeyaan sahalitaankaasu iyagu waa ku filan yihiin inay qofka janno geliyaan haddii aanu wax amaroo sahalitaankaa gelitaankooda muxuu ahaaye ka xoog oo kale aanu qofku yeelanin marka shaygaasu inuu isagu sabab noqon karo waxa uu keeni karo iyo inuu maanic jiro waa kala laba marka haddii mawaanic uu ka qaali ahaado qofkaasu muxuu ahay janno inay geliyaan iyagu ay ku filan yihiin sidaas weeyaan sida sanaha sida uu rajaxo ibnulqayim iyo kayrkiba ay rajaxo وعن أبي أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل هل وحو داهية سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله أجر أمثالها أو أزيد قفك أو أزيد أزيد رواه أزيد قفك من ما فعل حسنة ليها فوحو ليها الله تقول ليها هو رؤيا من الله هو رؤيا من الله وأغفى من الله أما وحويا أو أزيده وحكا بين بوليها ومن جاء بسيئة فله فجزاء سيئة فجزاء سيئة مثلها أو آخر قفكي سيئة لجنا بيانتما سيئة لجنا بنا هلكي سيئة بزهير وحرون إلى مثل يد اللمدة أقاب يد اللمدة أخذ الكهف وإياه نضع اللوابة سيئة وإلا أقرأ في سنة القرب و qofkii isagoo aayartooda i yimaado orod baa kaga hor imanaya wamaa atiinii biquraabi alardi khatii'a qofkii iga kulmoo iila yimaada dhulka muggiisa wax ku dhow oo dembi ah laa yushriku bihi shay-an isagoo allaha lagu sharig yeelay lakiisuhu bimiliha mawfiratan waxaan kula kulmaya kaga hor imaanayaa intii in lamidoo ah oo dembi dhaaf ah rawaahu muslim hadda maqaasiisa qaarkood waa xadiis kale ayay ku soo hormareen macna alxadiis xadiikan macalinka waxaa weeye man taqaraba ilaya biaaca biaacatii taqarabtu ilayhi biraxmati qofkii fatakunu yamshi waasraca fii taacati hadduu in yimaado isagoo socdaoo daacadayda ku dhaqsanayo aan gaargaarsanaynin hadaytu awalatan ay sababtu calayhi araxma xagga dufta kale soo aad ugu sumayaan wa sababtuhu biha waan kaa horeynaya intaanu isoo gaarin weli walam uxawidhu umana baahinayo ila almashi kasee sida wusuuli ila almaktuub dambinaadki iyo muqradii iyo raxmadaydiya siduu ku soo gaari laha inuu camal badan la yimaado hama u baahin maayo وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها قراب نوال الإله والضم أفتح وأكثر ما يقارب من أها وحمق كل ويا والله أعلم وعن جابر رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الموجبتان محيي لماذا الرمول وحواجبيات فإن النهي واجب السجن واجب سمينا واجب السجن فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله دخل النار يشرك بالله شيئا دخل النار قفت بنت سوى الله وحبه شريكين من wadanay wuxuu ahay iimaanku u waajibiyaa qofkii dhintarka waa inuu cuusar yeelayana naar buganayaayo kufrigu wuxuu waajibiyaa naar buu waajibiyaa rawahu muslim وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل isagoo mucaadina qaybgalku ugu yahay kooraha awrka وقال wuxuu ya معاad معاadw qaala labbayka wuxuu yaa rasuulallahi wasacdayk labbayka macna waxa way hadiyo goor hoy baan ku leeyahay diyaar baan u hawa ku jawaabay wasacdayka macnaheeduna waxa weeyaan iscaada baan iscada kuwa tiraayo xagga ku sorooraya weeyaan qaala yaa macaas fuqaa musaadala qaala labbayka yaa rasuulallahi wasacdayk qaala yaa macaas saddex goor qaala labbayka wasacdayka yaa rasuulallahi wasacdayk saddex goor qaala wuxuu ugu dal leeyahay aad iyo aad u soo baraarugaanu arrinkanka muhimka ee loo seegi doono si aada u qabsado wasaga khaarijihni hadii laga bilaabo waxaa suroobi kari lahayd inaanu si aad aan u qabsanin laakiin kokisaddaa goor mid walbaba loo dhawaaqay oo aad iyo aad marka uu intilaahiisii u kacay kolkaas u taga markaasi wuxuuyi قال ما من عبد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه صدقا من قلبه هذا marka muhim ah qofkii ma jiro addoon oo qiraya inaanu jirin ku la caabudo alla aan ahayn muxamedna addoonkiisiyo rasuulkiisi uu yahay oo arrintaasina qadbabayta oo qalbigiisa ay ka soo kooday ee carabta keli ayna ka helo munaafiq aanu ahayn ila xaramahu llahu ala naar ilaa naarta alla ka xarimaa qaala ya rasuul allah afalaa ukhbiru biha annaasa fayastaksiru miyaana dadka uga warramaynin oo marka ay ku kacaan oo ku bitaanaystaan qaala muxuu korkaasuu sal slam wuxuu yidhi walan yastakiruu haddaan markaa saas taa yeesho way isku hadlaynayaano hamalkay furaysanayaan faakbara biha mucaadu radi allahu cinda mowtihi lacaad baa ka waramay arrintaa korkiisii bimaa iyaguu ka waramay taasuna dembi ka baq dembi ka baq uu dembi ka baqaayo oo waxeyni uu ka maqlay nabiga sala allahu alayh waali wasalam oo aanu sheegin inuu la dhinto sil ka baqaayo yuu kolkaasee intii ka hortaysan aanu sheegaynin oo dadka inay marka si xun u fahmaan dadkaas inkoor isku caqli maaha dad baa laga yaabay inay arrintaas ay u qaataan amarkaba looga baahan muslim noqonasaas aljannaatan amarka rukun aysiga ahayn riwaaya muttafaqun calayhi qawluhu taasuman ay khawfan min alithmi fi katmi hada alcilm dambi uu ka baqayo cilmiga qaristiisa uga baqayo ayuu u sheegay عن ابي هريره رضي الله عنه وابي سعيد رضي الله عنهما حتى الراوي حديث وريه وتكون inuu igu xadiikan ka maqlay abu saciid alkhudri ahaa iyo abu hurayra radiallahu canhuma walaa yaduru shaku fii cayni raawi qofka canu saxaabiga jira saxaabiga naftiisa ku uu yahay shakanteedu dhibaato male laakiin fii suxbati inuu ninkaas inuu saxaabi yahay nin kale shakiga la shakiyo dhib waa leeda صحابي لكن كل عن الجنين قطع مدى لأنها لأنهم كلهم عدول لما تبعدني ولوي ويكبرني قال لما كان غزوة تبوك بيات تبوك مركه الدعيبة أصاب الناس مجاحة مجاحة كل عليه معروضة تتوكل فقال يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فكور النصار موئذا تو وأسلوب ولا سنة ولا بدي كنت تقول لي قرب qofka ka waran haddaad loo ibanto waa usluub wanaagsan labaadaa ku jirto oo looga iban karbaa nabiga sal lay slam haddaad loo ibanto inaan qalqalano iyada oonan qalqalano ka waran labaada qaadan ee lagu waraabiyo beerta lagu waraabiyo beerta lagu waraabsan haday gaadiidku ka dhammaadana meel dambada fursada ilama degaanka ee beeralayda ee xubin ee oomaaha ah way dhammaana inta ee hooreeda ayaga ku dhammaanayaan ويدرهم ذكر كان بقوم أزواج فهيهودي فقال لهم إن الله لهم عليها بالبركة ألا بركة ولا لا والله نزل في ذلك البركة waxaa dooranaa marka qadarna dacdadaa laguma aqbalo faqaala rasuulu lahi sala alayh ali wasalam nacam waa yahudi nabi sala salam fakastas oo qaala haada qofkii soo jeediya waxaa qaadan jiray nabigu sala allahu alayh ali wasalam marka cumar radiallahu canhu wuxuu wanaagsan ayuu soo jeediyey markaa nabiga sala allahu alayh wasalam الى كما يقول بينه حين ممكن يتصل حتى الى ان يتصل كفر بها ويتقال متى كلا ما هذا هو هيصحي يحيي يحيي يحيي يحيي وأحوائه الإيجابية ما مستطيع وحصولات الثالثة كان سبحانه وتعالى مؤمنين الحديثة في التنسية كل رسول صلى الله عليه وسلم وأبوك أن يستعان هذا وقال صلى الله عليه وسلم هنا كل أهل يحمى صدر يمسح بناء الصحة كل سلامة الله عنها في سنة فقالوا نسقط عليه ونسقط عليه فكان الرجل مما وجهه كان يجيء بالصف بلا وهو صوم صومه مستدعى ويجيء الاخر مثل الحلول غيره بالصف قبله ان ترى تلغى ويجيء الاخر بكثره وانه الحلول من عندك كويسه حتى اطلع على النقل او النقل فلا يصدق ان المقاصد تشوي كان من ذلك اعلمها في الكفاره خيرا يكون يحذر وكل خير تنقص حيث قدر يكون فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركه ولكن كنت علم ان البركه ثم قال لك فيه انظر في اوقاتكم انظر في ورث منه واخذوا في اوقاتهم ويخرجون كل السلام حتى ما تقدم العبد وعاما إلا مربوطه وله رسالة قبل يكتب المعيات مربوطه من ذلك تكتب السلام ويسأل الله القرآن حتى تقول الناس وقال قبل التنهم على فتح الناس من الوجه كبرا فلذلك وظن تفجاه يكتبون ويكتب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أن الله لا إله إلا الكفر منه يوحي أن لا إله إلا الله وأن رسول الله وأن أتاه وكان من الجنس الأعلام من أحسن الله لأن الإيمان بإجياد الإنسان من الناس تكون الكفر تكون من الإنسان لا يلقى الله بهن عبد غير صالح الله سبحانه كله لمن لا تقيم على أهل تعبدون عندهم عن خطوات التي تكتن عن وعن عثمان بن مالك رضي الله عنه قال وهو مما شهد بدرا وكان عثمان بن مالك رضي الله عنه قد خطب برسول في بدر قال كنت اصلي لقوم بني سالم وحافظوه عما وراها الخليفة الصالحان وكان يحول بينه وبين أمواته المواجهة الأنصار وحماد الجانب يخفل أعتقد ولا وقد هذا الكل المدى تبقى علم الاسلام وغرسيها بالتكليف فلا يحمد عند ثلاث سيران بالنسبة فكيف نقول عند الله تعالى لا إله إلا الله وعرفنا الله وعلم بالتكليف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ما منك فقلت متى سمع مني ان تكتب الخير فيجعل الله خيرا وسالنا من جميع المتدينه مثل الايام ثم يمر فلم ثم يمر يا سمعنا تتهون بخير وجدت ان تكون متفوق السنه وان الواجب الذي بينه وبين قوم يكون الى ذات الابصار waxbay ku qaaday islaamnimo dadka aniga qofka loo taqaanaana waa kuci maauta roobadku yimaadaano markaasa waxaa idireerta isitaankiisa islaamya soomaaliku waxaa gaaran lahayaa rasuulallah ana fasaadkii inaad ii timaado fatasaliya fi beyti matahana saxiixa musalla aad gurigeeda kula tugato waxaa ka dhigto islaamka xasalo dadka qaarka oo imika isu aadanada ama sayda kale saacada qalabka jirta qalabka iyo baararka iyo doorada iyo muftiga kalaiyo siyaasadka rumaajideeda kaaso kalada dhammaantooda taxdiidka wamaan doona oo maxaa ekasada masaxina sahaya kaasu wamaan doona marka marka saxaanka waxaa jirta qalab guduleed saasi kasoo heeraaliyaa